bsm اllaahi walxamdu lilaahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh alxamdu lilahi aladii hadana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadana allah wslى اllahuma عlى nabiyina muxamedi wعalى alih وaصxaabihi wman tabicahum bixsan ilى ywm اddiin asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu in sha allahu tacaala waxaan toddobaadkii hore ku ballansanayn inaanu keenno kutubta culamada qaar ka mida oo qaba qabuuriyiintu inay mushrikiin yihiin oo wax nagu gaar ahayn intaanan culimmada u gudbin marka waxaan rabaa inaan isla fahmno deliilka koowaad oon leenahay culamo maaha daliilka koowaad oon leenahay waa qaala allaahu qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam culimmadu daliil ma ahane waa la weheshadaa marka daliilkii la keena la yidhahda sheikha fahamkan qaatay ee salafkaa ah, kee waaye culimmadee qabta arrintan aasaan yaa u fahmay ayaa la yidhahda shiikhu daliil ma aha masiibada irjaaga haystaa waxay tahay marka u horeysa waxay ku dhahayaan qaala alculamaa qaala alculamaa daliil maaha marka waxaan ku hormaraynaa qaala allaahu iyo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam quluu xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya kuwa ilaahay keyrkii awliye samaystay mathalu aladiina اtakhaduu min dunihi awliyaa kamathali اlcankabuuti اtakhadat beyta wa ina awhana albuyuuti labayt اlcankabuuti low kaanuu yaclamuun tusaalahoodu wuxuu la mid yahay baa alla yidhi kuwa alla sokadii awliye iyo gargaarayaal samaystay ee ilaahay sokadii cid kaloo ay baryaan ay magan galaan samaystay ka mathali alcankabuut sida caara caaro itakhadat beytan guri yeelatay wa ina awhana albuyuuti la beytu alcankabuuti low kaanuu yaclamuun gurina waxaa ugu daciifsan oo ugu liita guri caaro hadday garanayaan ilaahay wuxuu sii raaciyey ina allaha yaclamu maa yadcuunaha min duunihi min shay ilaahay waa og yahay waana garanayaa waxa ilaahay sokadii ay baryayaan subxaana allah ilaa uu alla ka yidhi wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi yani dadka tusaalahan u keennaa tusaalaha noocaan oo kalea wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun waxaa wax garta oo xaqiiqda fahma oo ku hanuuna kuwa cilmiga leh cilmiguna waa ninka rumaysan laa macbuuda bixaqin ila allahu waxda qaala subxaanahu wa tacaala walaa tatakiduu min duunihi awliyaa ilaahay sokada awliyaha samaysanina wa qaala subxaanahu wa tacaala fadcu llaha mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun ilaahay tuugoo barya keligii adinka u baraxtiraya cibaadada iyo baryada gaalada arrintaa haba nacan kuwa diida alla keliya in la baryo wey kufaar mushrikiin ilaahay keliya in la caabudo kuwa diidan oo keligii in la baryo la magan galo diidan oo keligii in loo yeero diidan oo keligii in loo sujuudo loo khuduuco diidan haba nacaan arrintaasa alla yidhi fadcu llaaha mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun wa qaala subxaanahu wa tacaala ilaah wuxuu yidhi waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu amray oo go'aamiyey inaydaan caabudin isaga mooye wa qaala subxaanahu wa tacaala waa meli qur'aanka waxaa ka buuxa aayaatu tawxiid sheegisba ma leh farihii bay ka bateen maxaa yeele qur'aanka oo dhan baaba ka hadlayo ilaahay keliya in la caabudo subxaanahu wa tacaala waxaa kuu soo haray marka ilaahay hadduu sheegay in ahlu shirkigu alle xaggiisa beri uu ka yahay bal kufaaruu ku tilmaama fiiri aayaddan lahu dacwat اlxaqi wاladiina yadcuuna min duunihi kuwa ilaahay sokadii caabudaya cid kale u yeedhanaya laa yastajiibuuna lahum bishay ila kabaasidi kafay ila almaa'i liyabluga faah wama huwa bibaaliغih wma ducaau lkaafiriina ila fii dalaal allah baryada xaqa ilaahay baa iska kuwa ilaahay sokadii cid kale u yeedhanayo waxay la mid yihiin yacni waxba u ajiibi maayaan ilaa waxay la mid yihiin mid gacmihiisa u fidiyey biyo biyow kaalaya biyow kaalaya liyabluga faahu si biyuhu afka u gaaraan biyow kaalaya biyo kuma yimaadaan wamaa huwa bibaaliqii biyona ku gaari maayaan afkiisa kaale kuma imanayaan wamaa ducaau lkaafiriina yeerashada ilaahay khayrkii kufaartu ay u yeeranayaanna ma ahan ilaa fii dalaal baadi mooye wa qaala subxaanah wayacbuduuna min duuni illahi ma laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kana alkaafiru calaa rabbihi dahiira allahu akbar walilahi alxamd ilaahay sokadii bay u yeerteen midaan waxba u tari karin waxna u dhibi karin kaafirku wuxuu noqday mid rabbigii ka hiiliyey oo shayطaan u hiiliyey sida uu ku fasiray yani saciid ibnu jubayr raximah اllahu tacaala qaala salى اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi man laqiya allaha yushrik bihi shayئa dakla الnaar wman laqiyahu laa yushriku bihi shayئa dakla اljana o kama qaala alayhi الsalaatu wasalaam ninkii ilaahay la kulma isagoo usoo shariig yeelayey naartuu gelayaa ama galayba ninkii alla la kulmay naftuu ka dhacdo isagoon usoo shariig yeelayna jannaduu aadaya oo gelaya xadiidkii saxiix muslim buu ku yaalla wa qaala calayhi الsalaatu wasalaam nebigu xadiid kale wuxuu ku yidhi man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa radd qofkii camal sameeyo amarkanaga aan ahayn laga aqbali maayo saxiix muslim wa fi saxiixayni qaala calayhi الsalaatu wasalaam man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa radd qofkii ku soo daray diinkeennan kana amarkeennan kana waxaan ka mid ahayn laga aqbali maayo bidicii iyo shirkigiiba waa la diiday ilaah iyo rasuulkiisuba waa inkireen annaguna waa inkirayna daliilka koowaadee muslimku daliilsanaya waa qur'aan maxaa yeelay allah yidhi qur'aanka ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankanu dadka wuxuu ku toosinayaa meesha ugu toosan oo ugu saxsan aayad kale alla wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala bal huwa aayaat bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilma wmaa yajxadu biaayaatina ila الظaalimuun qur'aankanu waa aayado cadcad oo ku dheh sugan quluubta kuwa cilmiga leh kuwa ilaahay caabudaya keligii aayaadka nagama diidaan ilaa daalimiin mooye baa ilahi subxaana wa tacaala qur-aankii iyo xadiidkii baan daliilsanay shirkigii iyo bidicii aan ku inkirnay kow daliilkeenna koowaad waa qur-aan waa ku celinaya maxaa yeelay su-aashii ninkii odaga maalin dhaweyto yimid wuxuu ka bilaabay yaa kula qabo suufiyadu kufaar a mushrikiin yihiin ereyga suufiyaaan laga yaaba inuusan fahamsanaynba annagu suufiya waxaa u naqaanaa ma bilowgoodii hore mise hadda bilowgoodii hore zuhdi bay ku bilowdeen niman tasawufkoodu badan yahay magacii waa laisku khilaafay meeshuu ka yimid qaar waxay yidhahdeen suufa buu ka yimid balabaladii ama gurigii masaajidkii nebiga caleyhi isalaatu wasalaam qoladii ahlu suufada la odhan jira loogu magac daray maya dhar suufay xirin jireen oo zuhdiga iyo niman zaahidiinay ahayn bilowgoodii hore halkaas laakiin maanta suufiya waxaas lama yidhahdo curfiga maanta jooga waa qaadiriya naqshabandiya zahruudiya axmediya idriisiya dasuuqiya shaadiliya dad ilaah khayrkii caabudaya wey awliyay caabudaan waa u gowracaan waa magan galaan culamaa lmuslimiinna waxay u yaqaanaan alqubuuriyiin maadaama qabuurihii ay ku tawasulaan oo u safraan oo u gowracaan oo magan galaan culimmadii qayb ka mid idiin sidaa marka inaad ila aragtaan waxaa koowa ibnu baaz raximah اllahu tacaala laba boqol yani wuxuu dhintay kun taarikhda milaadiyada kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal kun afar boqol iyo labaatan taariikhda hijriyadu dhintay raximah اllahu tacaala waxaana laisku raacsan yahay akaru ahlilcilmi ibnu baaz inuu yahay caalimkii qarniga afar iyo tobnaad caalimkii xarameynka jooga wey shiikhu اlcaqiida watawxiidna loo yaqaanay saddex shiikh baa la sheegay inay mujaddid qarniga afar iyo tobnaad ay culummadu ka sheekeeyeen mid waxaa la yidhaha mujaddid bilxadiid waa albani raximah llah mid waxaa la mujaddid weeye oo muxuu ka yahay fiqiga waa cuthaymiin mina alcaqiida ya waay ibnu baz ibnu baz warkiisa ila dhegeysta dadka waraaqaha haystoona la soo baxa kitaabku waa caaridu ljahl aada u fiiriya kitaabkan caarid اljahl waxaa qoray abilculaa ibn abirashid abilculaa ibnu abi rashid ibn abilculaa waxaa taqdiimkiisa iskale caalimka hadda nool fadiilaة sheekh fawsan ibnu fawsan caarid اljahl safxadda ama boga lix boqol iyo labaatan iyo lix waraaqi aan qaybinayo ku taalla baabka waxaa weeye mataa yucdaru lmuslim goormaan loo cudur daarayaa qofka muslimkaa oo wixii uu ku dhacay loogu cudur daarayaa jawaabta gudaha ugu tegayna ilaa waxay yidhahdeen qolada u dooda ahlu shirkiga waaba iska cudurdaar bay leeyihin abadiya weligii wuxuu doonaa ku dhaco waa jaahil yucdar dhegaysta shiika marka fatwa waa fatwo la weydiiyey samaxatu sheekh isagaa bixiye jawaab waxaa weeye cabdulcaziiz ibnu baas raximah llahu tacaala ibnu baas ninkii salafiya ninkii muwaxido sunniya caalim culamaa almuslimiin buu yaqaana hadduu qabuuri yahayna dawucaaya isweydiin male qabuuriga culamada muslimiinta tawxiidka ka hadla cadowgay u yaqaanaan waa aragtay ibnu taymiya say u caayaan waa aragtay maxamed cabdilwahaab say u caayaan inay marka caayaan ibnu baasna waa macruuf inay caayaan mushrikiintu ama qabuuriyiintu ay caayaan ahlu tawxiidka inayna caayaan marka oyna ku caayaan dadka manhajka saxiixa ah laa baas nebi maxamed baa la caayay calayhi salaatu wasalaam oo kadaab la yidhi oo saaxir la yidhi oo majnuun la yidhi oo masxuur la yidhi marka cayd waxba maaha laakin adalaa-il wanusuus baan la imanayna wa fahmi culamaai salaf hal yucdaru muslim waa la weydiiyey ma loo cudur daaraya muslimka idaa facala shayئa min ashirki hadduu sameeyo shay shirki ah kadabxi waاnadri sida inuu gowracay ama u nadray ligayr cid aan alla ahayn jaahilan isagoo jaahil ah isagoo jaahilah ayuu ilaahay kayrkii u gowracay ama u nadray ama shay kaloo cibaadaad sameeye magan galay ama u yeertay aljawaab alumuuru qismaan arrintu labay u qaybsantaa bu raximah qisman yucdar fiihi biljahli qayb jahli loogu cudur daarayo uuna sheegi doonaa wa qismu laa yucdaru fiihi biljahl iyo qeyb aan loo cudur daarayn faidaa kaana hadduu yahay man ataa dalika ninkii arrinkaa la imanaya shirkigaas bayna almuslimiina muslimiinta hadduu ku dhex nool yahay wa ata shirku billaahi ou la yimaado ilaahay in loo sharig yeelo isagoo muslimiin ku dhex jira wa cabada gayra allah oo uu caabudo cidaan alla ahayn fainahu ninkaasi laa yucdaru looma cudur daarayo liannahu maxaa yeelay muqasirun wuu ka gaabiyey muxuu ka gaabiyey inuu waxbaaro lam yas'al cidna waxba ma weydiin shirkigiisu ku qancay kaasu cudurdaar ma leh ko walam yatabasar fii diinihi fayakuun gayru macduurin fii cibaadati gayr اllahi min amwaat walam yatabasar aragti uma yeelan fii diinihi diinkiisi ma baarbaarin oo kuma hanuunin fa yakuunu wuxuu ahaanaya qofkaasi gayru macduurin mid aan loo cudurdaaran wey oo sababku waa maxay fii cibaadati gayr illahi ilahay keyrkii u caabudayo looguma cudurdaarayo ninka xaqa maqlay ee maalin walba loo sheegay u yeerashada min amwaati dadkii dhintay aw ashjaari ama geedo aw axjaar ama dhagxaan aw asnaamin ama asnaam inuu u yeertay ama u gowracay ilaahay kayrkii kuwa uu caabuday loogu cudurdaari maayo waa isla barananfiraya nidarka gowraca magangalka tawaafka u yeerashada ukhuduuca kulli waa cibaado qaar baa cibaado dadku waxa u yaqaanaan salaada iyo soonka keliya intaa hadda aan ka soo hadlayno dhan waa cibaado cidaan allahay ninkii siiyana ilaah kalau siiyey oon allahay subxaanahu wa tacaala waa u tagana shiikatiisa yaana ka hor dhicin liicraadihi maadaama uu ka sii jeestay wakaflatii uu gaafil ka yahay can diinihi can diin illahi subxaanahu wa tacaala kamaa qaala subxaanahu sidii allaba yidhi waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay camaa undiruu wixii loogu digay bay mucriduuna ka sii jeesteen xaqii loogu digay qur-aanka iyo xadiidkiiba ka sii jeesteen adinkaan idin weydiinaya inay sii jeesteen iyo inay soo jeedaan qabuuliyiin walianna nabiya calayhi salaatu wasalaam nebigana lama ista'dana markuu ididaan yani idan weydiistay rabbow rabbigiis an yastakfira liummihi hooyadii inuu dembi dhaaf u weydiiyo ayuu damcay liannahaa maxaa yeele hooyadii maatat way dhimatay fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga ayay dhimatay lam yu'dan lahu nebiga looma ogolaan ilaahay waa u diidey liyastakfira lahaa si uu dembi dhaaf ugu weydiiyo sheikhu xadiidkii ma sheegin laakiin anaadi ku dul akrinaya dhegey saxiix muslim ibnu xabbaan musnad ibn axmed yacni wuxuu ku yaalaa tirmid ee abu daawuud nasaa ibnu maaja xadiikaas xadiidka aba hurayra zaara nabiyu qabra ummihi fabakaa waabkaa man xawlahu uma qaal hada qabra ummi istaadantu rabbii an azuurahaa faadina lii uma istaadantu an astakfira lahaa falam yaadan lii xadiidkaas saxiix muslim iyo keyrkiibu ku yaalla way jeclaan lahayeen murji'o badan inay ka dhex saaraan xadiidkan kutubta si ay cudurdaar ugu helaan qabuuriyiinta nebigu wuxuu yahay abu hurayra ka warramaya nebigaa soo booqday qabriga hooyadii abwaa meel la yidhahda ku aasan tahay markaasuu ooyey calayhi salaatu wasalaam wa abka man xawlahu waxaa la ooyay dadkii la socday uma qaala kadib wuxuu yidhi haada qabra ummii meeshaan aan joogo qabriga hooyaday weeye isagoo lix sano jira ayay dhimatay hooyadii sala allahu calayh wasalam istaadantu rabbi an azuurahaa rabbigay baan idan weydiistay inaan soo booqdo faadina lii waa ii ogolaaday uma istaadantuhu kadib ilaahay baan haddana idan weydiistay an astakfira laha inaan dembi dhaaf u weydiiyo falam ya'dan lii iima ogolaan xadiidku wuxuu sii raacinaya riwaayaadka qaar fadamacat caynaaya raxmata laha min annaar indhahaygu waxay la ilmaynayaan naarta aan uga naxariistan uga naxayo wa ummihi calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yihi shiikhu lannaha hooyadii maatat fi ljaahiliya xilligii jaahiliyay dhimatay lam yu'dan lahu liyastakfira laha nebiga looma ogolaan inuu dembi dhaaf u weydiiyo liannahaa maxaa yeelay maatad way dhimatay calaa diini qowmiha diinka qowmkeeda ayay ku dhimatay cubaad lawthaan maadaama asnaamta caabudayeen diinu shirk waliannahu calayhi salaatu wasalaam nebigu qaala lishaksin qofbuu wuxuu ku yidhi nin saxaabadii ka mida way oo sa'alahu can abihi aabbihii weydiiyey ninbaa nebiga u yimid ayna abi buu yidhi abuuka fi naar buu yidhi nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi huwa fi naar aabbaha naartuu jiraa falamaa ra'aa maa fii wajhi markuu nebigu arkay ninkan waxa wejigiisa ka muuqda oo murugaa ayuu wuxuu ku yidhi qaala ina abii wa abaaka fi nnaar aabbaha iyo aabbahaaba naartay jiraan saxiixulmuslim iyo abu daawuud buu ku yaallaa xadiidkii anas binu maalik anaa akrinaya naska akriya dhegaysta marka nin baa nebiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ya rasuul allah ayna abi qaala fi الnaar falamaa qafa markuu ninkii sii jeestay dacaahu uu u yeeray qaala ina abii wa abaaka fi الnaar aabbahay iyo aabbahaaba naartay ku wada jiraan nabi maxamed aabihii ismaanay aragba wiilkiisa muu arag cabdullaahi bni cabdilmuطalib oo sida ay isku raacsan yahin ahlusiyar intooda badan wuxuu dhintay nebiga aabihii sal allahu alayh wasalama nebiga oo aan dhalan weli ku jira caloosha hooyadii salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh ina abi waabaaka fi naar buu nebigu ninkii ku yidhi liannahu maxaa yeelay maata wuu dhintay odagu calaa shirki billaahi isagoo ilaahay u sharig yeelayo dhintay subxaana allah wa calaa cibaadati gayrihi ilaahay kayrkii isagoo caabudayo ku dhintay subxaanahu wa tacaala fa kayfa bal ka warama biladii kii bayna almuslimiina muslimiinta ku dhex jira wa huwa yacbudu albadawi isagoo caabudaya maanta badawi axmed albadawi masar baa lagu tugaa qabrigiisa lagu dawaafa oo loo gowracaa bartamaha masar buu ku aasan yahay in ka badan lix malyan ayaa ku dawaafta qabuurihiisa oo usoo yani soo ziyaara ku dawaafaan u yeerta magan galo u baroorta oo u diiqa sida qabuuriyiintu yeelaan o dhan shiikow adaan ku imid meel fog baan kaga kaaga imid waa dalila ahay ilmihii ilmo la-aan bay haysa rabbigaa ii tuug wasiilu ka dhiganaya ama qaar baaba dhahaya karaamadaada hala arko sanadkan haddaan ilmi helo wankaagaan soo qalaya axmed albadawi soomaalida aad uma taqaan lakin miday yaqaanaan baa soo socda ow amase yacbud lxusein xusein buu caabudaya waa xusein ibn cali ibn abi aalib shiicadaa ku caabuda karbala buu ku aasan yahay radia allahu canhu sanadkii lixdanaad ee hijrada ayay nimankii daalimiinta banu umaya dileen radia allahu canhu karbala koo iyo toban milyan baa markii ugu dambaysay sanadkii isugu tagtay qabrigiisa bisha la yidhaahdo muxaram tobankeeda yooma cashuura xusein aw yacbudu ama wuxuuba caabudayaa asheekh cabdulqaadir jilaani haye ka sheekh cabdiqaadir jilaani caabuday keewa shiikaanu soomaaliya ma joogo weligiina ma iman laakiin wuxuu ogyahay qabuuriyiintu inay isku raacsan yihiin meesha kastay joogaan qubuuriyiintu in jilaani uu yahay sayid alawliyaa kii yemen joogay kii suuriya joogay kii yemen baalkii joogay suudaan kan soomaaliya jooga midka jooga meeshaan la yidhahdo morocco meel kastaba ha joogaan sheekh cabdiqaadir jilaani waa u yeertaan halkaana caan bayba ka tahay qaadiriyaa la yidhaahdaa waa qolada ugu fara badan qubuuriyiinta kuwa ku soo xigan axmediyaa la yidhahdaa kuwa kalena saalixiyaa la yidhahdaa kulli waxay isku raacsan yihiin ilaahayna awliyada loogu dhawaado qubuuriyiin almushrikiin aw yacbudu sheekh cabdilqaadir jilaani ama wuxuu caabudaya sheekh cabdilqaadir jilaani aw yacbudu rasuula ama rasuulkiibuu caabudaya moxamed calayhi salaat rasuulu moxamed sala allahu alay wasalam see nabigu ku caabudaya waa u yeertay waa magan galay yaa rasuulu llaahi madad yaa xabiib allahi madad ya khayru khalqi llahi madad axmed nabi muxamed ya shaafici alqiyaama nuur salaam calayka uwaysun jaauka kamustakiisun famud lahu yadaka alkiraami ya rabbi salli calaa muxamed nabiyuna ashraf alanaam shirkiga ka buuxa ma garanaysa culummadu way garanaya uwaysun jaauka kamustakiif uways baa ku yimid isagoo ku baryaya famuud lahu yadaka lkiraam gacantaada sharafta badan usoo bixi markaasay dhaheen qabrigii nebigaa dhambalmay wuu soo baxay gacan nuuraysaa soo baxday uways baa salaamay beenta intee laa ka waran aydan shirkigoodiiba haddana been kusii dhoodhoobeen oo nebi maxamed baa nin soo salaamay bay leeyihin jawhar nafiiska ka akriya kitaabka qubuuriyiinta uwaysiyada la yidhahdo aw yacbudu caliyan ama cali buu caabudaya sida shiicada aw yacbudu gayrahum ama cid kaluu caabudaya haddiiba dadkaas loo cudur daari waaye buu yidhi ninka maanta muslimiinta ku dhex jira oo haddana caabudaya badawi ama xusein ama sheekh cabdulqaadir jiilaani ama nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ama cali bni abi aalib ka warrama buu yidhi waa su-aal calaama su-aal buu saara fa haa ulaa'i wa laa yucdaruun kuwaan kale iyo waxaa la midkaa inaan loo cudurdaarin baa min baabi alawlaa kuwa kale kuwana uga awlaysan inaan loo cudur daarin haddii nebiga hooyadii aabbihi loo cudurdaari waayey kuwaan ka warama min baabi alawlaa maalin walba xaqi maqlaya markaase waxay dhahan wahaabiyada warkeeda ma rabno wahaabi takfiiri bay mm, ku hayaan maya wahaabi takfiiri maaha nebi maxamed baa shirkiga inkiray ilaahay baa inkiray nebi maxamed baa iskamale qur'aanka mana soo dejin isagaa addoona ah calayhi salaatu wasalaam maxaa cabdiwahaabna waaba addoon iyo adoomada ilahay ka mida ah. laa nebina ma ahan walaa saxaabi ma ahan in marka maxaa cabdiwahaab dad ku kakabaan oo qur'aankii ka dhuuntaan waa nooc hadda ay rabaan inay ku diidaan xaqa tawxiidkii amaanadba lagu dul akrinaya bal hadda saaxiibo kaleoo difaacaya oo u doodaya bay leeyihiin maxaa laga rabaa ku haya waxay leeyihiin maxaa laga rabaa yaa gaalaysiiyey shiikan hadda ma gaalaysiiye masoo islaamiya ibn bas ma takfiriba warkaan ma cadda ah, mid kalena waa utegi doonaa iyadoo la weydiiyo ma lagu daba tukan karaa ninka akifnaa yakuud madaniya jilani dhahay waa u tegaynaa ibn bas takfir way haddaan marka allahu akbar walilahi alxamd fahaulaai waa ashbaahin laa yucdaruuna min baabi lawlaa kuwaan looma cudur daarayiin lannahu maxaa yeelay shirka alakbar waxay la yimaadeen shirkigii weynaa wahum bayna almuslimiin iyagoo muslimiin ku dhex jira diinkii maqlaya xaqii maqlaya ayay diideen waalqur'aanu bayna aydiihim qur'aankuna hortooda yaallo wahaakadaa sunata rasuuli illaahi waana sidaa sunnadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam mawjuudatun baynihim dhexdooday taallaa walaakinahum can dalika muradun mucriduun laakiin arrimahaas o dhan waa ka sii jeestee ma rabaan tawxiidkii ma rabaan hadday u dabaaldegayaan munaaqib inay soo celiyaan waxaan rabnaa in munaaqibkii la soo celiyo laga tegey soomaaliya waxay u burburtay markii munaaqibka laga tegey buu la soo istaagay qabuuri weyn oo soomaaliya macruuf haddaad garanaysaan koofiyadda weyn ahlu shirkiga macruuf internetyada ku jirta markaasuu intaasoo dhan wuxuu leeyay ballan ma tahay inaan munaaqibkii soo celinno haa ma ballanaa wuu sii adkaynaya annagana ballan baan gelayna ballan ma tahay inaan munaaqib burburinayno ma balana allahu akbar ballan ma tahay qur'aanka iyo sunnada midigta iyo bidixdaan kala qaadanayno ma balana allahu akbar jazaakum allahu khayra waqismu haani shiika qayb labaad buu ka hadla loo cudur daaraya qaybtan fiiriya marka waa qaybta ay rabaan kuwan inay kuwan dul saaraan qismu thaani man yucdaru biljahli waa ninkii jahliga loogu cudur daaraya kee waay yanshau ku barbaaray fii bilaadin baciidatin can alislaam dhul islaamkaba ka fog ayaa laga yaabaa labadiisa waalid inay geeyeen labada waalid islaamnimo ku dhinteen isagii uu soo koray wax wax u sheegaya ma leh islaamkiina waan rabaa waan u nasab sheegtaa maca daalika wax saxaya ma leh fii atraafi dunya adduunyada hareeraheeda meel ka miduu ku koray ow amase liasbaabin ukhraa sabab kale islaamku ugu qarsoon yahay oo ah ka ahli fatra ahlifatra laba nebi dhexdood wey nebigan iyo nebigan dhexdooda dadka waxna aan loo sheegin waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo nebiga hooyadii aabihii ahlfatrada miyaysan ku jirin nabi ciise iyo nabi maxamed bay udhexeeyeen laakiin cidaan xaqa la gaarsiin oo aan maqal ilaahay ma cadaabay liqowlihi tacaala wama kunaa mucadibiina xataa nabcada rasuula ma ciqaabayna ilaa risaale aan gaarsiino idan quraysh waa laga yaqaana tawxiidka waa la maqli jiray nebiga eedadii baa ilaahay waxiday bayda bintu cabdilmualib waxaa kaloo ilahay waxiday jaahiligii wa intaan nabiga lasoo dirin dufayl ninkii eh, la ohan jiray zayd ibnu waaa la waxaa la yidhaha maya waxaa la yidhahdaa waraq ibnu nawfal cubayd illahi ibnu jahsh iyo zayd ibnu nufayl zayd ibnu nufayl dadkaasu xilligii jaahiliga ay diideen ilahayna u sharig yeelaan weliba zayd qurayshta cayrin jirtay maalin walba kutubta ka akriya isagoo kacbadu su ag fadhiisanaya qurayshta wuxuu arkaya ri ilaahay kheyrka u gowracaysa iyo sanamiyo markaasuu leeyahay ridan yaa abuuray allah bay odhanaya cawska yaa u soo bixiyey allah idan tadbaxuuna bigayri ismihi ilaahay keyrkii maxaa ugu gowracaysaan magaciisa waxaan ahayn maxaa sababkiisa cid aan ahayn ugu gowracaysaan bidciyo bay odhan jireen waa cayrin jireen idan masale la maqlay ahayd tawxiidku waa la maqlay dad baa diiday ayagoo faryar diiday inay ilaahay u sharig yeelaan warku marka daaci weyn oo sida nebigoo kalea ma joogin laakiin waa la maqlay ilaahayna ma cadaabayo qof aan xaqu gaarin sala allah subxaana wa tacaala waana u tegi doonaa marka ahlufatra aan waxba maqal baa laga wadaa laba nebi u udhaxeeya weligii cid wax u sheegta ma maqal kow iyo ninka baadiyahafa ku koray wa naxwihim iyo kuwa lamidka lamidkaa ah, oo minman ka mida lam tablughum risaala risaalada ilaahay aanay gaarin dagaal miya baaladan la daminayan dadkii waa fadhiyaan waa kullaanaya hala kala yaaco marka si aan u kullaan ha kala cararno saasun baa laga wadaa laakiin ma tegayna insha allahu tacaala damiya dha halka xabana ku daran والqسم الثاني maن يعdر بالجهل kاladي ينشأ في بلاد البعيدة عن الإسلام في أطراف الدuنيا أو الأسباب الأخرى كأهل فترة ونحو miman lm تبلغهم الرسالة فhؤuلاaءi معذuruuna بجهلهم kuwaas jahligoodaa loogu cudur daarayaa wa amruu ila allahi caza wajal jannay gelayaan maaha muslimiin weeye maaha laakiin xaqu ma gaarin arrintooda ilaahay baa loo daynaya wasaxiix waxaana sugan annahum yumtixanuuna yowma alqiyaama in la imtixaamayo maalinta qiyaame waa sugantaha xadiidka xaggeebu ku yaalla abu yaclaa baad ka raadinaysaan xadiidkaas waxaana saxiix yeelaya albani raximahu allahu tacaala xadiidka lagu imtixaamayo dadka dhowrka qofa waxaa imanaya dhagoolkii kii waalnaa kii waayeelnimo ku gaboobay ee xaqa cantatabay aan xaqa qaadan iyo ninkaan waxba maqal markaasay ku cudur daaranayaan ilaahay oo annagu haddaan xaqa ogaan lahayn waa toobad keeni lahayn waa ku rumayn lahayn markaasuu alla odhanaya haddii dadka kale addoommo aan u diri jiray laakiin inii rasuulu nafsii ilaykum anaa maanta rasuula isu kiin soo diraya soo ima maqashaan haa naarta isku tuura ninkii adduunyada ku rumayn lahaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam amarka ilaahay baa la weynaanaya naartu isku tuuraya waa laga soo qabanayaa jannadaa loo qaadaya ninkii adduunyada ku beenin lahaana wuxuu odhanayaa minhaa fararnaa yaa rabb ilaahu naarta ayadaama ka cararayno waxaan la qaylinayno markaasaa alla ugu jawaabaya antum ashaddu ashaddu takdiibi adinkaa darnaan lahaa beeninta addoommadayda aada beenisaan iyo aniga aad i beenisaan anigaa baad i beeniseene ka warrama addoommadayda rususha miyaad rumayn lahaydeen gala naarta ninkii ahlu fatrada ahaa ama adduunka ku waalnaa ee doqonka ahaa ama sedhagoolka dhagoolka la haysta maxkamadan baa dambaysa nin wax maqlaya oo xaqi maalin walba maqlaya oo diidan ka warama subxaana malik alquduus wa saxiixu waxaa sugan buu yidhi shiikhu annahum kuwaas yumtaxanuuna in la imtixaamayo yowma alqiyaamati fa yu'maruuna waa la amraya maxaa la amrayaa isku tuura naarta fain ajaabuu hadday ajiibaan dakhaluu ljannata jannaday gelayaan wain casow hadday diidaan dakhaluu naara naartay gelayaan liqowli illaahi caza wajal wamaa kunna mucadibiina xataa nabcada rasuula ma aan nihin baa alla yidhi kuwa cadaabaya ilaa aan risaalo gaarsiino adduunyada haddaanay ku gaarin aakhiraa lagu gaarsiinaya imtixaan danbaa dambeeya kaas weeye kan aan la gaalaysiinna aan la dilayn ma aha waa muslim yucdur biljahla loogu cudur daaraya waxba looma sheegin ilaahay bay xisaabtiisa u taallaa subxaanahu wa tacaala xisaabta markaa dambaa lala imtixaamaya walaxaadiidu saxiixa waradat fii dalika axaadiid saxiixana ku soo aroortay buu yidhi arrinkaas shiiku waqad basata wuu ku fidiye wuu aad u sheegay alcalaamatu ibnu alkalaam fi hadi اlmasأala fi aakhiri kitaabihi طariiqu اlhijratayn masaladan wuxuu uga hadlay kitaabkiisa meesha u dambaysa kitaabka la yidhaahdo طariiqu اlhijratayn aad buu uga hadlay shiikaas waa shiika la yidhaahdo ibnu qayim aljawsiya kitaabkaasaad ugu tegi kartaan wixii ziyaada oo ku saabsan mas'alaة اlcudur biاljahl warkan waxaasaa u yidhi fatwadaana bixiyey ibnu baaz hal caalim oo ku inkirana lama hayo kuwa marka muslimiin dhex jooga qur'aankii maqlaya xadiidkii maqlaya tawxiidkii maqlaya ma cudurdaar bay leeyihin ma muslimiin ba mase waa mushrikiin allahu akbar jazaakum allahu khayra